adduunyada beratankii bilowda barbardhaax iyo badin bafin kale lowlaa kul wacan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wanaagsan dhegeystayaal meel weliba joogtaan waa isniin weya taarikhdu waxay ku beegan tahay sidii tobanka seteembar sanadku waa labada kun barnaamijka waxaynu ku higi doonaa kulmadii la ciyaaray kooxda kubadda cagta ganaris oo weli guulaheeda wadata everton ayayna ku garaaceen iyagoo markaasi dabcan goodsenburg jooga sidoo kale waxaynu eegi doonaa chelsea iyo kulankii bademouth oo kooxda kubadda cagta chelsea taka ayaa loo dhigay dhanka la horyaalka wadanka laliigaha waxaa laga yaaban kooxda kubadda cagta real madrid oo laba iyo hal ku garaacday kooxda kubadda cagta real sociedad oo kulmadii ugu dambeysay real madrid gambaagyo ayay sameynayeen sidoo kale horyaalka talyaani ayaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta roma ayaa toddoba gool iyo waxba kaga balsay kooxda kubadda cagta emboli wararkii ugu waaweynaa ee dhacdooyinkii laga diiwaangeliyay kulmadii la ciyaaray ayaynu eegi doonaa dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha doorka waa haga dhegeystayaal haddiinu ku bilaabno barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhanka real madrid aynu ku bilaabeynaaye kooxda kubadda cagta real madrid weliba koxda kubadda cagta real sociedad ayaa wada ciyaarayay iyadoona kulankaasi uu ahaa mid ka mid ah kulmada wixiisaga badnaa ee shalay la daawaday iyadoona kooxda kubadda cagta marengeyska garoonkooda santiago bernabo ay kusoo dhaweeyeen kooxda kubadda cagta real sociedad oo ciyaartu waxay ahayd ciyaar aad iyad uxiiso badan real madrid sanadkan waxay doonayaan in koob waaweyn ay ku guulaystaan horyaalka wadanka sbain la liigaha iyo weliba champions leaga iyo koobabka kale markaynu kulankan u soo laabanno kooxda kubadda cagta marengeyska waxaynu ognahay in xidigo badan ay dhaawac ka yihiin sida fenicia jia sidoo kaleeto ciyaartooyda difaaca sida militaw sidoo kaleeto ciyaartooy kale sida arda gular ay dhaawac ka yihiin iyadoona sidoo kaleeto eh, markii aynu eegno kooxda kubadda cagta marengeyska laakiin ay haystaan xidigo aad aad u khatar badan oo xilli ciyaareedkan sida ciyaaryahanka ferenkashia oo laba gool caawiyey iyo waliba juudi bilgham oo isagu yahay yahayba ninka goolasha ugu badan dhaliyay xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta real madrid markaynu eegno waxaa goolka koowaad bilaabay oo ciyaaryahaanka tuko kubo ayaa goolka koowaad caawin sameeyey markaynu eegna real sociedad qaybta markii shan daqiiqa ciyaarta markay maraysaba ciyaarta waxay ahayd hal gooli waxba oo real sociedad ayaa ku hormartay kadibna fadrico falfardi ciyaarta qaybta hore markay dhammaatay qaybta labaad afartan lix daqiiqa markay maraysay frank asia goolkaasi ka caawiyey oo goolka barbaraha keena fadrico falfardi ninkan falfardi waa mid ka mid a ah ciyaartooyda ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta ee real madrid sidoo kaleeto goolka labaad oo markii aanu eegno lixdan daqiiqo ayuu yimid jeslu ayaa dhaliyey oo ferankaashi ayaana goolkaasi caawiyey marka jeslu isaguna faacyeeryahaan aad iyo aad u khatar badan oo xalay fursado badan ayuu khasaariyey sidoo kale rodrigo isaguna fursado badan ayuu cunay haddaba carlo anjeloti weeryahaanada ayaa ku yar oo markaynu eegno waxaad arkaysaa rodrigo iyo jeslu inay yihiin eh, weerarka qaybta ee garbaha iyo weliba lamarka sagaalaadba rodrigo waa kooiyo halka jesulono uu yahay ciyaaryahaan markaasi ka ciyaari karaya qaybta sagaalaad ama lamarka sagaalaad booska karim benzeba laakiin juudi billigham ayaa mar weliba ciyaara booska tobanaad oo tony cruz iyo jomeni iyo federigo farfardina ay ka dambeeyaan halka laakiin federigo farfardi mar weliba uu garabka bidix uu ka ciyaaro oo isaga iyo weliba dani karfahaal ay markaasi dabcan hal meel ka ciyaarayaan marka dariigu falfardi waa ciyaaryahaan aad aad u khatar badan isaguna shalay waa ciyaartii xalay weeyaan aad yaad ayuu u sidoo kaleed waxaa aad loo ammaanaya ciyaaryahaanada sida toni crus iyo weliba sida ciyaaryahaanka lagu magacaabo david alaaba iyo weliba anton rodriger hadaba horyaalka wadanka hadii haddiinu eegnana horyaalka wadanka sbain waxaa hogaaminaya hadda real madrid real madrid dhammaan kulmadii ay ciyaareen way wada badiyeen shan kulan ayay ciyaareen shanta kulan way badiyeen toban gool ay dhaliyeen saddex gool ayaa laga dhaliyey waana waxa ay ka mid tahay kooxaha goolasha ugu badan laga dhaliyay horyaalka wadanka sbain barcelona ayaa ku xigta oo baarsha dhibcood ay leedahay marka sanadkan real madrid iyo barcelona way is wajahayaan oo waa laba kooxood oo ku tartamaya horyaalka wadanka sbain sanadkan barcelona weerarkooda iyo real madrid waxaa wanaagsan weerarka barcelona sababta ta waxaa ku ogaanaysaa barcelona waryahanadooda shantii kulan ugu dambeysay horyaalka laliigaha sbain ay ciyaarayeen shanta kulan waxay dhaliyeen saddex iyo toban gool halka real madrid ciyaartooydooda ee shan kulan ay ciyaareen shanta kulanna toban ay dhaliyeen inkastoo ay wanaagsan yihin real madrid laakiin waxaad ogaanaysaa in saddex gool ay ka dheeryihiin kooxda kubadda cagta baasha barcelona weligoodaba dhanka weerarku way ku wanaagsanaayeen ciyaareedkan atletico bilbao sagaal gool ayay dhaliyeen jeruna toddoba gool ay dhalisay halka atletico madrid toban gool ay dhaliyeen waa kooxaha ugu badan goolasha dhaliyo weeyaan marka sanadkan waxaa jira kooxo aad u wacdareynaya sida kooxda kubadda cagta jiruna sidoo kaleet sanadkan atletico balbaw ayaa wacdareynaysa inkastoo horyaalka keliya kulan la ciyaaray laakiin sanadkan horyaalka wadanka sbain laliigaha waa isku dhigan yahay real madrid barcelona iyo atletico madrid ayaa ka mid ah kooxaha aadka u khatarta badan gaar ahaan kooxda kubadda cagta real madrid markaynu eegdana kooxda kubadda cagta safilia waxay hal gool iyo waxba kaga badiyeen kooxda kubadda cagta las balmas kulankiisii ugu horeeyey muddo kadib ayuu ciyaaray ciyaaryahanka sergio ramos kooxdiisii kubadda cagta ee real madrid waa kooxda kubadda cagta safilia weyaan sergio ramos ayaa muddo usoo ciyaarayay kooxda kubadda cagta real madrid isagoo eh, waqhti fara badan la qaatay safilia ayuu marka tirsanaa oo tii iyo dii ayuu kasoo tagay halka ii dii uu ku biiray kooxda kubadda cagta real madrid kulan ayuu ciyaaray kulankiisa ugu horeeyey sergio ramos ugu dambeyntii sbain ayuu kasoo laabtay real madrid waxa uu dhaliyay boqoliyo gool halka soddoniyo gool uu caawiyey sbain eh, markii aynu eegno sevilia konton koob kulan ayuu saftay marka ciyaaryahaankan ugu dambeyntii sergio ramos wadankiisii ayuu kusoo laabtay isagoo markaasi dabcan durba kooxdiisii guushiisii ugu horeeyey uu la gaaray oo tan iyo markii iyaadoona kooxda kubadda aragtay sevilia saddexdii jeer ugu dambeysay la garaacayay afartii jeer ugu dambeysay keliya hal kulan ayay badiyeen halkaasi kulanna waana kulankii xalay oo ay la ciyaarayeen kooxda kubadda cagta las balmas marka sevilia dhanka horyaalka markii la eego xaalad xun ayaa haysata oo waxay ku jiraan kaalinta toddobiyo tobanaad horyaalka wadanka sbain iyagoo saddex dhibcood leh keliya waxaa ka dambeeya kooxaha garanada las balmas iyo weliba kooxda kubadda cagta almeria marka seviliana iyaguna hal gool ayay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo las balmas halka gatefe iyaguna saddex gooli labo ay kaga badiyaan kooxda kubadda cagta osasuna waxaa kulankiisii ugu horeeyey u ciyaaray kooxda kubadda cagta ee gadefe ciyaaryahaankii hore kooxda kubadda cagta manchester united ciyaaryahanka musin greenwood greenwood toddobaatan toddoba daqiiq ayaa la keenay laakiin taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee usasuuna ay ku hooriyeen isagoo markaasi dabcan taageerayaashu ay dacaayadeynayeen ciyaaryahankan maadaama falal badan uu soo sameeyey taageerayaasha osasuna ayaa markaasi dabcan magaciisii ku heeseeyey oo dabcan hadallo xundhahayay laakiin gatefe saddex gool iyo labo ay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta osasuna halka valerianla laba gool iyo hal ay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta almeria waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana haddiinu eegnana kulmadii shalay la ciyaaray kooxda kubadda cagta jelsiya weliba kooxda kubadda cagta barbardhac barbardhacayay galeen jelsiya weli waxa ay dhaafilaadahay laadahay kooxaha yaryarka sida kooxda kubadda cagta banimouth iyo nottingham forest labadii kun ugu dambeysana dhibco ay ku luminayeen labadan kooxood oo markii la eego hadaba chelsia xaalad daran ayaa haysato iyadoona kooxda kubadda cagta chelsia xilli ciyaareedkan ama sanadka labada kun saddex labaatanka keliya ay badiyeen wax ka yar saddex jeer ama wax ka yar afar jeer waana ibtilada haysata kooxda kubadda cagta chelsea xilli ciyaareedkan haddaba chelsea xilli ciyaareedkan shan kulan ayay ciyaareen waa shanta kulan kulanbaa shan gool ayay dhaliyeen sidoo kaleetna shan gool ayaa laga dhaliyey sidoo kaleetna waxay leeyihiin shan dhibcood taa ka dhigan in chelsia ay ka hooseyso dhammaan kooxaha sida mancity sports liverpool arsenal breyton westham astonvilla crystal balas fulham brenford newcastle nottingham forest iyo manchester united waxay ku jirta kaalinta afar iyo horyaalka premier leaga haddaba brush iyo burgentino isbedel degdeg ah ayaa loo baahan yahay inuu sameeyo waa inuu isbedel degdeg ah uu sameeyaa inkastoo bakteriigii uu ka soo baxay ee ciyaartii shalay dhex martana kooxda kubadda cagta badmus iyo chelseana chelsea isku day badan ay sameeyeen oo nicholas jackson biraha uu garaacay sidoo kaleeto raxiim starlin laakiin chelsea sanadkan waxa weeyaan sanadka ka chelsea sanad umaha markaynu eegno kulanka badmus shan dhanka bosishinka ama bol bosishinka wax loo yaqaano way haysteen oo badmus way ka wanaagsanayeen toddoba koorno ay ku tuureen kooxda kubadda cagta banamut halka banamut ay hal koorn ay ku tuureen kooxda kubadda cagta chelsea dhammaan baasaska ay ama totol baaska shan boqol baas ayay sameeyeen chelsea halka afar baasna ay kumbilidgareeyeen ama ay dhamaystireen haddaba sidoo kaleeto markaynu eegno kooxda kubadda cagta chelsea waxay ku dhibantahay tahay weeryahanadooda inay gool dhaliyaan sida ninka lagu magacaabo nicholas jackson mudrigi raxiim iserlin chelsea waxay u baahan tahay isbedel degdega ah, waxaana chelsia laleeyahay waa in ciyaaryahaankan uu si degdega ah usoo kaca ciyaaryahanka lagu magacaabo ee christopher inkunku christopher inkunku waa ninka ugu fiican kooxda kubadda cagta chelsea haddii uu yimaado chelsea isbedel degdega ah waa sameyn doontaa haddii christopher inkunku yimaada laakiin chelsea haddii xil ciyaareedkan waxa weeyaan inkunku uu ka gaarsiin waayo oo bilooyinka soo socdo ilaa inkunku uu ka imaanayo chelsea xaaladeed waxay noqon doontaa xaalad aad iyo aad u liidata haddaba tababaraha kooxda kubadda cagta chelsia ee ninka lagu magacaabo murushi bujuntino ayaa ka hadlay xaalada haysata kooxda kubadda cagta chelsia wuxuu leeyahay chelsia xaalad daran ayaa haysataa banoonigu waynu ciyaareynaa dhanka bolwesishinkeena waa wanaagsan yahay waynu dareensanahay uu leeyahay taageerayaasha ma faraxsana laakiin ogaada ayuu leeyahay kooxdan waxay haystaan ciyaartoo daayar waxay u baahan yihiin laqabsi ciyaartooydan waa ciyaartooy sagaaliyo sano jira labaatan sano jira ilaa iyo kooabaatan ilaa iyo saddex labaatan ilaa iyo wuxuu u baahaya inay la qabsadaan sidoo kaleet wuxuu ka hadlay arinka ciyaaryahaanka muqaylo mudrigi wuxuu leeyahay muqaylo mudrigi waa ciyaaryahaan garab aad iyo aad u fiican laakiin isaguna wuxuu u baahanya in wax badan barto marka sidoo kaleeto jelsia waxa weyaan eh, dhaawacyadii ayaaba ragaadiyeyba oo jelsia xaalad daran ayaa hasta dhaawaca moses kaseedo oo qaybta dhexe uga ciyaara kooxda kubadda cagta chelsea kulankii eh, baadamus ma uusan ciyaarin oo galagar iyo ogojogu iyo weliba enzo fernandes oo daalna ayaa kulankaasi ciyaaray markii la eegana marka eh, chelsea haddii difaacooday ay shabaqa ay ilaashadaan weeryahanadoodii aad iyo aad ay u xun yihiin oo markii la eego shaqada waajibaadka axel tizasi iyo diego silva iyo malo gusto iyo levi golwil iyo roberto sanchez oo golahaya ah shaqadoodii way ilaashadeen oo dhanka shabaqa way ilaashadeen laakiin sidaasi ay tahayna wariyahaanada jelsiya gool ma dhalin karayaan oo xaalad daranayaa haysata oo ciyaartooyda jelsiya markaa ma yaqaanaan qaabka goolasha loo dhaliyaba iyadoo aynu ognahay kooxda kubadda cagta jelsiya xilli ciyaareedkan durba inuu ka gool badan yahay ciyaaryahaanka kooxda kubadda cagta masiti u ciyaara ninka lagu magacaabo irin haalan haddaba markaynu eegno jelsiya marka waa xaalad aad iyo aad u xanuun badan weeyaan kooxda kubadda cagta jelsiya xaalada haysata marka jelsiya kole waynu arki doonaa haddii xil ciyaareedkan inkastoo bilow yahay oo keliya shan kulan horyaalka bermuliga la ciyaaray laakiin waynu arki doonaa kooxda kubadda cagta chelsea laakiin taageerayaasha chelsea ma faraxsana chelsea taageerayaashooda ma faraxsana oo kulamada kusoo socda chelsea waxa weyaan astofila ayay la ciyaari doonaan kadib brynton ay la ciyaari doonaan kadibna horyaalka bermuliga fulham la ciyaari doonaan kadib baley kadib arsenal waxa weeyaan saddex kulan kadib horyaalka bermeliga ganars ay la ciyaari doonaan oktoobar chelsea ayaana garoonkooda ku qaabili doonta koox kubada cagta ganars oktoobar marka xaalada kooxa cagta chelsea xaalad daran ayaa haysata waxaweyaan ciyaaryahanada weeryahanada qaabka goollalinta ma yaqaanaan kule waynu arki doona waxyaabaha chelsea ay sameyn doonaan oo wararka qaar ayaa sheegayaaba haddii shanta kulan soo socda murishii bujentin laga badiyo gebi ahaanba shaqada waa laga ceerin doona wararka qaar sidaa ayuu leeyahay Magic System, Red One, Shaoki. haddii jelsiya xaalad xun ay ku jirto markana xaalad wanaagsan waxaa ku jirta kooxda kubadda cagta ganars ganars way wacdareeyeen oo hal gooli waxba ay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta everton leandor trazad oo waxa weeyaan bedel kusoo galay ayaa lixdan daqiiqo goolka guusha keenay bukayo saaka ayaana goolkaasi ka caawiyay haddaba ganars sanadkan waa sanadkoodii bukayo saaka inkatia martinelli fabio fiera diglaras odigaad bin white saliba gabriel zenshinkow iyo david raya dhammaantood waxay ahaayeen kuwo aad iy aad wanaagsana haddaba ganaris waxa weeyaan inkastoo mataneli uu dhaawac noqday laakiin tababarana uu sheegay in uu rajaynayo in ciyaaryahaankan dhawaan uu soo laabto laakiin haddii mataneli uu dhaawaciisii waxa weeyaan uu noqdo dhaawac aad iyo u daran waxaa shaqadiisii gudanaya ninka lagu magacaabo leandarow tarasad haddaba kooxda kubadda cagta everton kii garoonkooda ambiitin ay ku ahaayeen markii la ciyaarayeen arsenal laakiin ugu dambeyntii arsenal ayaa guul ka gaadhay kooxda kubadda cagta everton oo hal gooli waxba ay ku garaaceen boqolkiiba toddobaatan iyo ayay haysteen bool bosishinka kubadda haysashada kulankii arsenal iyo everton shan iyo labaatan ka mid a ah everton ayaa haysatay halka toddobaatan iyo shan ka kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo gandares kow iyo ay ku tuureen kooxda kubadda cagta gandares everton halka hal koorna ay tuureen kooxda kubadda cagta everton markiiaanu eegno dhammaan baasaska lix baas ayay sameeyeen gandares halka lix boqol ka midna ayay kooxda kubadda cagta gandares waxaa weyaan sanadkan waxaa jira ilaa iyo saddex kooxood oo la tartami karaysa kooxda kubadda cagta masity oo markii afraad doonayaan sanadkan kooxda koowaad waa liverpool liverpool waa kooxda koowaad oo laisleeyahay way la tartami karayaan maadaama mow saalax iyo ciyaartooy aad u khatar badan ay joogaan kooxda kubadda cagta liverpool kooxda labaadna waa ganaris arsenal weeyaan kooxda saddexaadna waa sboris hadaba saddexdan kooxood waxaa weeyaan saddexduba waa saddex kooxood aad iyad u badan tusaalahaan kale sboris oo kale shan kulan ayay ciyaareen afar gool afar eh, kulan ayay guuleysteen sidoo kaleeto hal kulan ayay barbadhac galeen saddex gool ayay dhaliyeen shan gool keliya laga dhaliyay halka liverpool iyaguna waxa weyaan shan kulan ay ciyaareen afar ka mida ah way guuleysteen labaiyo gool ayay dhaliyeen afarna waa laga dhaliyay sideed gool ayay haystaan halka ganaris iyaguna saddex iyo toban haystaan shan kulan ayay ciyaareen afar ay badiyeen hal kulan ay barbadhac galeen sagaal gool ay dhaliyeen iyagoo shan gool haystaa marka kooxda kalena waa brayton oo iyagana labiy toban dhibcood marka sanadkan masiti waxaa markaasi dabcan waxa weeyaan xooga horyaalka bermeliga waa la saari doonaa kooxaha liverpool iyo arsenal siiba liverpool iyo arsenal marka sanadkan waynu arki doonaa lakiin kooxda kubadda cagta masiti waa kooxda ugu qiimaha badan waa kooxda ugu fiican horyaalka bermeliga xilli ciyaareedkan durba shantii kun lagu dambeysaba shan ka mid ah guuleysteen iyagoo markaasi afar gool leliyey waa kooxda ee labaad ee ugu badan goolasha xilli ciyaareedkan dhalisay markii laga soo tago kooxda kubadda cagta breyton shan toban gool ay dhaliyeen halka kooxda kubadda cagta masitina iyaguna ay dhaliyeen afar iyo toban gool haddaba tobabaraha kooxda kubadda cagta arsenal mikail ateta ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ciyaartooydiisii aad iyo aad u ammaanayo wuxuu leeyahay waxaan amaanayaa dhammaan ciyaartooydeeda aad iyo aad ayaan u ammaanayaa sababta taa waxay guteen waajibaadkooda waxaanu ognahay in horyaalka bermer leaga weli uu bilow yahay waxaanu u baahana kulamada soo socda inaynu guulaysanno haddaba waxyaabaha xiisa badan waxay tahay kulanka soo socda spolis iyo weliba arsenal ayaa wada ciyaari doonaa ganars garoonkooda imarat stadium waxay kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo tutaham tutaham xil ciyaareedkan waa ambitin weeyaan halka sidoo kaleetna ganars xil ciyaareedkan ambitin ay tahay michael arteta wuxuu soo dhaweyn doonaa ninka lagu magacaabo bosdegoglo tobabaraha shiday kooxda kubadda cagta spolis inkastoo sporis iyo weliba kooxda kubadda cagta ganars waayadanba inta badan la garaaco sporis laakiin sanadkan sporis waxa weyaan aad iyo aad ayay khatar u noqdeen oo xil ciyaareedkan waxaa jira kooxo markaasi ambiitan ku jira oo la garaacin masid ayaa hogaaminaysa sporis ayaa ku xigta liverpool sidoo kale arsenal sidoo kale lama garaacin xil ciyaareedkan sidoo kaleeto waxaa jirta waxaa weeyaan waa kooxahaasi kooxahaasi waa arsenal iyo liverpool iyo tottenham iyo mancity waa kooxaha xil ciyaareedkan ambiid ku jira oo ilaa iyo haatan la garaaceen marka ganari sanadkan sanad qurux badan ayay u tahay iyagoona marka ganari sanadkan waxaweyaan waxaa laga doonayaa inay ku guuleystaan kulanka soo socdana ganari toddobaadkan waaweyaan waxay la ciyaari doonaan maalinta arbacada kooxda kubadda cagta b s v novan garoonkooda ay ku qaabili doontaa james league ayay ciyaari doonaan gruubkoodana waa gruub iska fudud oo lenis iyo b s iyo kooxda kubadda cagta sevilia saddexdaasi kooxood ayaa ku jira marka sanadkan waxaa la saadaalinayaa ganaris in groupka koowaad ay ka soo bixi karayaan waxayna ku jiraan gruubi sanadkan ganaris aad iyo aad ay u shidan tahay dambeyntiina haddiinu eegnana horyaalka wadanka talyaaniga ee seeraeeda sanadkan horyaalka wadanka talyaaniga aad iyo aad u shidan yahay kooxda kubadda cagta rooma todoba gol ay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta imboli imboli waa la garaacay oo markii la eego todoba gool ayaa lagu garaacay kooxda kubadda cagta roma jose morino ayaa kulankan guul weyn gaaray waxa weeyaan goolasha waxaa u dhaliyey marka hore waxaa bilaabay debala gool wuxuu ahaa eh, gool kulaada kadib reneto sanchez goolka labaad ayuu dhaliyey halka goolka saddexaad ongoole iska dhaliyeen kooxda kubadda cagta emboli sidoo kale daybala waxaa ka caawiyey cristante sidoo kaleeto cristante ayaa dhaliyey waxaana ka caawiyey baloti halka lukakuna shabaqa uu soo taabtay markii ugu horeysay isagoo markaa funaanada roma xiran kadibna mansini ayaa goolka kale dhaliyey ugu dambeyntii toddoba gool ayay ku badiyeen kooxda kubadda cagta roma marka sanadka roma waxaweyaan iyaguna waxay kamid yihiin kooxa aadka u khatarta badan laakiin dhan kale hadaynu eegna kooxda kubadda cagta fiorentina garoonkooda waxay ku qaabileen kooxda kubadda cagta atlanta kulan xiiso badan ayuu ahaa saddex gool iyo laba ayaa looga badiyay kooxda kubadda cagta atlanta oo kooxda kubadda cagta fiorentina ayaa saddex gool dhalisay halka laba gool dhaliyeen kooxda kubadda cagta atlanta marka kulmadaasina wuxuu ahaa kulan xiiso badan sanadkana horyaalka talyaaniga waa lishayaa waxaa la saadaalinayaa sanadkan kooxda kubadda cagta inter milan inay ku guuleysan karayaan horyaalka wadanka talyaaniga haddaba waxaynu ognahay kooxda kubadda cagta naaboli iyagu inay sanadkii hore ku isku iskudeetaha talyaaniga laakiin sanadkan waa laga shidan yahay oo kooxaha inter milan iyo yuventus ayaa ka shidan inkastoo horyaalku weli keliya la ciyaaray afar kulan laakiin waxaa la aaminsan yahay in sanadkan xaaladuhu isbedeli karayaan sidoo kaleetana waxa weyaan inter milan ay ku guuleysan karayso horyaalka haddaba kooxda kubadda cagta inter milan ayaa ah kooxda keliya xilciyaareedkan talyaaniga aan dhibco lamin tusaalahaan oo kale inter milan waxay ciyaareen afar kulan afarta kulan way badiyeen saddex toban gool ay dhaliyeen hal gool keliya ayaa laga dhaliyey hal koox kubadda cagta yuventus afar kulan ay ciyaareen saddex ka mid ah ayay guulaysteen hal jeer ayay barbadhac galeen sagaal gool ayay dhaliyeen laba goolna waa laga dhaliyey halka kooxda kubadda cagta ac milanna shan kulan ayay ciyaareen saddex ka mid ah ayay guulaysteen hal kulan ayaa laga raacay sagaal gool ayay dhaliyeen toddoba goolna waa laga dhaliyey marka ac milan difaacoodii ma fiicna halka kooxda kubadda cagta leja xataa sanadkan waxa weyaan waa kooxaha washington talyaaniga inkastoo horyaalka bilow yahay leja iwana waxa weyan waa ambitin oo afartii jeer ay ugu dambeysay laba jeer ay badiyeen laba jeerna barbadhac ayay galeen marka talyaaniga sanadkan horyaalkiisiina aad iyo aad ayuu u shidan yahay iyadoona kooxda cagta inter milan yuventus iyo ac milan iyo kooxda cagta napoli champions leaga ayay ciyaari doonaan marka toddobaadkan wuxuu noqon doonaa toddobaadka champions leaga iyadoona kooxda cagta baley iyo nottingham ay wada ciyaari doonaan caawa tobanka habeenimo warobi dhiman waa horyaalka bermeliga weeyaan iyadoona nottingham forest ay qaabili doonto kooxda kubadda cagta barley sidoo kaleetana kooxda laliigaha ka dhisan jeruna iyo garanaada ayaa wada ciyaari doona dhanka talyaaniga ee waxa weeyaan sanadkan way shidan yihiin dhanka sbeynkana kooxo shidan ayaa jira hadda jeruna oo kale xil ciyaareedkan waa ambitin afartii jeer ugu dambeysay waa horyaalka laliigaha ay ciyaareen jeruna saddexdii jeer ugu dambeysay way badinayeen halka hal kulan barbadhac ay galeen marka jaruna waxay walaala yihiin kooxda kubadda cagta masiti oo ninkiis kale masiti ayaa iskale kooxda kubadda cagta jaruna iyadoona toddobaatan gudihiisii kulamada james leaga ay jiraan ac milan oo kale waxay soo dhaweyn doontaa newcastle waxaa wada ciyaari doona atletic madrid lazio sidoo kale b iyo brushi duudmud ayaa wada ciyaari doona celtic waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta faynod halka sidoo kale masiti ay ciyaari doonto sidoo kale barcelona way ciyaari doontaa sheekh duniska way ciyaari doontaa toddobaadkan real madrid waxay la ciyaari doontaa kooxda cagta union berlin marka toddobaadkan waa toddobaadka ciyaaraha bayr munij waxay garoonka kusoo dhaween doontaa kooxda kubadda cagta manchester united inter milan iyo real sociedad ayaa wada ciyaari doona napoli way ciyaari doontaa marka waa todobaadkan kulamo aad iyaad u xiiso badan ayaa jira gudaana dhegeysa barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiintan ayaa kusoo gabagabeyna barnamijka barnamijka saxigaa noola kulanta